baabu jawaasi tasliimi rijaali raggu inay salaamaan inay bannaan tahay cala nisaai dumar wanisaai dumar inay salaamaan inay bannaan tahay cala rijaali rag cinda amni lfitnati haddii fitno aamin laga yahay baabu jawaasi tasliimi rijaali raggu inay salaamaan bannaanaashada ay bannaan tahay cala nisaai dumar inay raggu salaamaan wanisaai dumarkuna ay salaamaan cala rijaali ragga inay bannaan tahay cinda amni lfitnati haddii fitno laga aamin yahay haadaa maxalu meeshaan waa meesha looga hadla xadiidka soo socdaa macnihiisu baabkaasu la macnay xadiidka soo socdaa wuxuu ka hadlayaa nin ajnebi ah gabar ajnebi ka ah wuu salaami karaa laakiin waa goorma waa haddaan fidno laga cabsayn inay isku fidnoodaan markaan laga baqin gabadhuna way salaami kartaa nin ajnebi ka ah haddaan fidno laga baqayn tusaale ayadoon fidno laga baqayn ee dariiqaasayna iskaga hor dadkii muslimiinta meelahaas wada maray waa wada lawada arka dariiqaas iska hor assalaamu calaykum qofkan inuu qofkaas yidhaahdo fidna laga cabsama taasoo kale amase maalan mid guriga ku jira midna banaanku jooga kii banaanka ka yimid albaabkii markuu garaacu yidha assalaamu alaykum waa hebel hebel ma jooga u yidhi hadda waxway labada mada is arkayaanba waa is salaami karaan laakiin haddii fidna laga baxay labadooda keligooda meel iskaga hor wax kale arkayn salaamtaba ayay bilaabeen ha kala tageen waxaa dhacda warku inu sii socdeen baabu jawaasi tasliimi rijaali ragga salaamidooda banaanashada ay bannaan tahay baabkeedii weeye cala nisaai dumar ay salaamaan oo ajnabi ka ah laga hadlaa wa nisaai dumarkuna inay salaami karaan cala rijaali rag cinda amni lfitnati fitnada aamin marka laga yahay agteeda an asmaa binti yaziid alansaariya asmaa binti yaziid alansaariya ana nabiya nabiga sala allahu calayhi wasalama mara wuxuu soo maray filmasjidi masjidka dhexdiisuu soo maray walxaala yuu soo maray cusbatun jamaaco jamaacadaasoo mina nisaa'i dumarka ka mid a ucuudun kuwii fafadhiyo ay yihiin qaala nabigu waa ishaaray biyadii gacantiisa ilayhina dumarkii bisalaami salaamu ugu ishaaray fa qaala wuxuu yidhi iyaakuna wa kufraana almuncimiina wa kufraana almunacimiina waxaan idinkaga digayaa inaad ka abaalka dhacdaan kuwa idin namceeya oo wanaagga iyo abaalka idin gala wa kufraana almunacimiina waxaan idinkaga digayaa inaad ka abaalka dhacdaan kuwa abaalka idin gala xadiidka imaam albukhaari ayaa adab lmufradka ku wariyey waa xadiis saxiixa xadiidkanu imaam albukhaari ayaa wariyey oo adabulmufradka ayuuna xadiidkan ku wariyey ayuu ku wariyey matniga wuxuu yihi saxiixun hada xadiidun saxiix waa xadiis saxiixa akhrajahu axmed ayaa soo saaray waabu daawuudana waa soo saaray watirmidiyu tirmidina waa soo saaray walbukhaariyuna waa soo saaray fi ladab lmufrad ayuu ku wariyo ku soo saaray xadiidkan marka fiiri asmaa binti yaziid alansaariya nabiga waxay ka wariday sala allahu calayh wasalam mara inuu soo maray filmasjidi masjidka masjidkuu soo maray walxaal cusbatun jamaaco min annisaai dumarka ka mida qucuudan ay fa fadhiyaan gabdhihii masjidka inay tegi karaan fariiso karaan qaala waa macnaheedu ashaara maaha qaala waa ishaaray nabigu biyadii gacantiisa ilayhina dumarkii bisalaami salaamu ku ishaaray dumarkii xaggoodu gacantiisa u taagay waa salaam marka dumarka in la salaami karo oo ay sidaasu bannaan tahay taas ayuu xadiidku daliil u yahay oo ragna salaami karaan nabigaa salaamaya marka aamin ayaana laga yahay fidno haddii dumar badana meel wada jooga masjidkiiyay joogaan nabigaa salaamay sala allahu calayh wasalam marka masaladaas waxay tahay raggu dumarka waa salaami karaan haddaan fitno laga baqayn dumarkuna way salaami karaan ragga haddaan fitno laga baqayn way salaami karaan way salaami karaan imaam lbukhaari baab u qabtay oo uu leeyahay baabu tasliimi rijaali cala nisaa wanisaai cala rijaal baab sidaasa ayuu saxiixiisa ku dhigay baabkan wuxuu ka hadlaa raggu inay dumarka salaami karaan dumarkuna ragga salaami karaan ibn xajar markuu sharxayay wuxuu yidhi walmuraadu bijawaasihi an yakuuna cinda amni lfitna banaanaashada waxaa loola jeedaa waa marka fitna laga aaminyahay fatxulbaariga ayuu ku leeyay juska koob iyo tobnaad soddon iyo lix mas'alada kaleo xadiidkaanu sheega waxay tahay waqaala fa qaala nabigu wuxuu yidhi iyaakuna wa kufraana almunacimiina waxaan idinkaga digayaa inaad ka abaalka dhacdaan dadka idin nimceeyey oo wanaagga idin galay iyaakuna waxaan idinkaga digayaa taxdiira la yidhahdaa waxaan idinkaga digayaa wa kufaana almunacimiina kuwa nimceeyo wanaagga sameeya kuwaas in laga abaalka dhaco kuwaas in laga abaalka dhaco kuwaas waa idinkaga digaya arrintaas marka waa arrin aad u khatar ah qofka qofkii wanaag u sameeya inuu ka abaalka dhacaa ma banaana qofkii wanaag u sameeya inuu ka abaalka dhacaa ma banaana nabigaa yidhi sala allahu calayh wasalam man sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uuhu qof alla qofkii wanaag iyo wanaag idiin sameeya u abaalguda fain lam tajiduu bimaa tukaafiuna fadcu lah haddaadnan heli karin qofkaas wanaagga idiin sameeyey waxaad ugu abaalguddaan u duceey u ducee marka qofkii inaad u ducaydo inaad u abaalguddo sidaasaa la rabaa hadduu wanaag kuu sameeyo ee ma la rabo inaad ka abaalka dhacdo nabigeena suuban sala allahu calayhi wasalam wuxuu sheegay abaalka dhaca nuuc ka mid ah oo dumarka weliba ay ku imtixaanan yihiin wuxuuna yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam waxaa dhacduu yidhi nabiga sala allahu calay wasalam gabar baa reer ilaahay siinaya ilaahay baa nin fiican u guurinaya ilaahay waa ugu nimcaynayaa wanaag ayay kala kulmaysaa way ka faa'iidayda carruura alla ka siinayaa nolol fiican iyo asturnaan iyo xushmay ka helaydaa maalin maalmaha ka mid ah ay u caloonaysaa nabi wuxuui markaas ilaahay ku dhaaranay oy leedahay maa waxay ku dhaaranayda ilaahay maa ra'at minhu saacatan khayr qadu weligay wallahan wa khayra kugu ah ay leedahay yuri nabigu sala allahu alay wasalam nabigu wuxuui fadalika min kufraani nicam illaah taas waxay ka mid tahay ilaahay nicamtiisii oo laga abaalka dhacay ilaahay nicamtiisii ilaahay ku asturay reer ku siiyey ku dhaqay waxa weyn dhici karta duriye iyo caruurba inuu ku siiyey ilaahii weynaayo kuu nimceeyey nimcadiisii ood ka abaalka dhacday ka mid tahay marka abaalka dhaca nicamta ilahay laga abaalka dhacaana waa arin khatar a ah marka wadalika min kufaari lmunacimiina nabig wuxu uhi waxayna ka mid tahay waxa weyan dadkii nicamta idiin galay inaad ka abaalka dhacaydaan ka taasna waa in gabdhaha muslimaadka ka fogaadaan oo waxa weyan raggooda ay la nool yihiin ee ilaahi weynaa wanaag badan ka siiyey ay saraf kula noolaadaan ma jiro qof adduunka joogon qalad lahayn daa is tidhaahdo qof aan qalad lahayn la noolow de adduunkaba kama jiraba adduunka kama jiro rag dumarku heli maayaan nin aan wax qalaba lahayn wa xaqiiqo intay adduunka joogaan ah, marka qaladuu leeyahay laakiin qaladkiisa kaliyaa fiirina imise wanaag iyo sharaf aad ka ku leedahay kaas fiiri qaladkana ku sabab ragguna heli maayaan gaba aan wax qalad lahayn intay adduunka joogaan jannada laga helaa dad aan qalad lahayn xurulciinta gabdhaha jooga jannada iyo nimanka aakhira jannada jooga kuwaasaan qalad lahayn laakiin adduunkan gabdhahana qaladay leeyihiin raggi waa inay safraan oo nabiga sala allahu alay waslm sidaas u dardaaran inay u safraan ma jiro gabaraan qalad lahayn waxa weya gabdhuhuna waa inay raggoodii u safraan ma jiro ninaan qalad lahayn laakiin hadii waxa wey intaasoo nicam iyo wanaaga hadii la helo hadhow marka berri laysku xanaaqo la yidhaha weligayba kaama arag haddee waa kufrin ilahay nimcadiisi laga kufriya arrintaasuna waxay keeni kartaa ilahay nicamta inuu kaa siibto ood hadhow ad nimcantii bilaad u doonto arki weyne kufaaru lmunacimiina kuwa nimceeyey abaalka dhacoodu huwa qowlulmar'ati waa islaamtu inay ka tira can sawja ninkeeda wallaahi allan ku dhaartaye maa ra'aytu minhu ninkan xaggiisa kama arag saacatan hal saac khayran wax khayra qad weligeed xadiidka aan korka ka akrinayay xadiidkaas weeye macnihiisa kufraanu lmunacimiina kuwa nimceeya abaalka dhac laga abaalka dhaca huwa qawlr marati huwa qowlulmar'ati waa islaamtoo tiraa can zawja ninkeeda ka tiraa wallaahi maa ra'aytu minhu ninka xaggiisa kama arag saacatan hal saac khayran wa khayra qadri saasaa la yidhaha abaalka dhac saasaa la abaalka dhac